بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wuxuu uhi mualifku raximah اllahu tacaala farcun faracan mualifku wuxuu kaga hadli doonaa fii taصxiixi اlmasaa'il taصxiixa masaa'isha oo la taصxiixiyo ayuu waxaan ka soo hadalnay oo cashirkeenni u dembeeyey u ahaa taصiil almasaa'il kanna waxa weeye taصxiix almasaa'il horey waxaan usoo tilmaannay tasiilka tasxiixuna waxaa weeye iijaadu aqali cadadin yanqasimu cala alwaraثati bilaa kasrin waa in soo saaro tirada u yar ee dhaxlayaasha u qaybsamaysa iyadoon wax jacaba uusan jirin iijaadu aqali cadadin yanqasimu cala alwaraثati bilaa kasr in la soo saaro tirada u yar ee warasada ama dhaxlayaasha u qaybsami karta iyadoo wax jajabahee uusan jirin had ya jeer tasxiix wuxuu imaadaa markii warasada yani ay koox yihiin isla markaana sadkii kusoo ama sahmigii kusoo hagaagay aanu u qaybsamaynin maalan hadday warasada yihiin an waxaa kusoo hagaagay inuu yahay saddex dee saddex uma qaybsata an jajab baa gelaya saddex haddii loo qaybay shan shan baa gelaya marka markaasoo kale ayaa waxaa loo baahnaanayaa tasxiix baa la ama in la soo saaro masaxulmas'ala masalada meeshay ka asaxaysay si looga saaro jacabkaas ilan dhaxalka looma ogolo jacab culammada faraa'idka waxay ku dadaalaan inay jacab ka saaraan masaa'isha dhaxalka adaba tasxiixii wakaas waayahay wuxuu yidhi idaa carafta haddii aad garato ayuha aalibu qofkan yahu doonaya litasxiixi اlmasalati masalada inuu asaxiyo aslahaa masalada asalkeeda haddii aad garato oo wanqasamat isihaamu qoryihii ay u qaybsamaan calayhim cala alwaraثati dhexlayaashii ay u qaybsamaan fadaaka faاlamru ظaahirun arrinku wuu iska cadyahay markaas wuxuu ku yidhi mas'aladii haddii asalkeeda aad garato asl اlmas'ala haddii aad garato isla markaana asalkaasi dhaxlayaashii uu u qaybsamaya iyadoon wax jajaba aanu jirin waxaa weeye markaa arrinkuu iska cadyahayoo markaa xaaladdan waxaa lagu magacaabaa xaalat اlinqisaam inqisaam waa maxay waa in asalkii uu qaybsamayo waraadii bilaa kasrin jajab la'aan marka tasxiix loo baahan mahayo xaaladda tan tasxiix loo baahan mahayo waaya haddaan tusaale ka soo qaadano maalan gabadh baa dhimatay waxay ka tagtay ninkeedii iyo saddex inan oy dhashay ninkeedii ihee saddex inan oy dhashay zawjku wuxuu qaadanayaa rubuc soo ma ah zawjku rubuc buu qaadanayaa maadaama farac waaria uu jiro waaya inamaduna waa casabo masalada hadda waxaan ku salaynaynaa rubucaas oo rubucu ka baxaa afar afar ku salee zawjka rubuciisi ka saar waa hal soo halkii zawjka sii saddex saahin waa ku saahay sooma saddex qori saddexdiinan kala sii hal hal hal wax tasiixa ah miyaan u baahana tasiix uma baahan asalkii masalada u qaybsamay warafadii tusaale kale nin baa dhintay wuxuu ka tegay xaaskiisii iyo saddex inan uu dhalay iyo gabadh inan uu dhalay saddex wiil uu dhalay iyo hal gabadh uu dhalay haddaba awjadii waxay leedahay umun maadaama farac waaria uu jiro awlaaduna waxaa weyaan waa casabo umunka haddaba muxuu ka baxaa sideed soo maa sideeddaa ku saleya masaladii umunkeedu waa maxay sideed meelood meel waa maxay waa hal halkaa waxaa siisaa zawjadii waxaa ku soo haray toddoba soo maaha madaxyadoodu waa maxay kuwan lidakar mil xad luntayeyn waa saddex inan inan kasta laba madax ayuu udhigmaa waa lix madax soo ma iyo inantii oo hal madax ah waa toddoba madax toddoba sahabi noo saaran soo ma kala sii dee ee inantiina hal qori lixdii sahabi soo hadhena saddexdii inan min laba usi haddaba kaas waxa wey waa kaa mualifku u sheegayo aslan masalana waad garatay asalkiina wuxuu qaybsamay sihaamtii sihaamtiina waxay u qaybsameen waxaa weeye waraadii sihaamtii ka soo baxay asalkaas ayaa waraadii bilaa kasri jajablaaan u qaybsamay marka ayada arrinku iska cadiyo tasxiix looma baahno waa xaalatu inqisaam wuxuu idhi idaa carafta haddii aad garato aslahaa masalada asalkeedii wanqasamat isihaamu qoryihiina ay u qaybsamaan sihaam waa jamcu sahm sahmiguna waxa weeye wax qofka ku soo hagaagaya nasiibka dhaxal kaga soo hagaagaya ayaa sahmi lidhahdaa culimmadeennu waxay ku af soomaaliyeeyaan qori waa sahmiga intii kaga soo hagaagaysay qof kasta dhaxalkii idaa carafta haddaad garato aslahaa asla masalata masalada asalkeeda wanqasamat isihaamu qoryihiin ay u qaybsamaan calayhim cala alwaradati dhexlayaashii fadaaka daahirun arrinkuu iska cadya wain inkasarat hadday sihaamtii ay ka jabto calaa sinfin hal nooc hadday ka jabto oo waradadii ka mid ah quubilat waa la qaabilanayaa sihaamtiisii quubilat ay sihaamu sihaamtiisii waa la qaabilinayaa bicadadihi cadadkii sinfigaas madaxyadiisii madaxyada sinfigaas ayaa la qaabilinayaa oo laisu eegayaa fain tabayanaa haddii ay kala tagaan sihaantii iyo ru'uustii madaxyadii iyo qoryihii baa kala tegayoo tabaayun baa ka dhaxeeya duriba waa lagu garaacayaa cadaduhu sinfiga cadadkiisi ama madaxyadiisii ayaa lagu garaacayaa fi lmasalati ay fii asli lmasalati masalada asalkeedii bicawlihaa maca cawlihaa cawlkeeda maciise in caalad hadday cawsho weye oo markaa famajtamaca wixii markaa kuu soo baxaa saxat bul masala wixii kuu soo baxaa ayay masaladii ka ansaxaysaa waaya wain tawaafaqaa haddii sihaamtii sinfiga qoryihii halkii nooc ay iswaafaqaan maca cadadi ru'uusihi madaxyada tiradooda hadday iswaafaqaan waa sihaamtii iyo ru'uustii duriba waa lagu garaacayaa wafqu cadadihi sinfiga cadadkiisa niskiisa ayaa lagu garaacayaa fiiha ay fii asli maslati maslada asalkeedii masaladii ayaa lagu garaacayaa famaa balaqa wixii uu gaadho saxat minhu wixii kolba uu gaadho ayuunbay ka ansaxaysaa wixii kuu soo baxa ayay ka ansaxi doontaa waayahay halkan malika wuxuu ka gudagalay inkisaarkii waxaa jira musalaxaad ah u baahan inaan fahno inkisaarku waa maxay inkisaarku waxaa weeye waa didka inqisaamka waa in mas'aladii asalkeedii ama cawlkeedii waxaad kolba dhahdo uuna u qaybsamin waraadii oo uu jajab soo galo inuu jajab soo galo weyaan sahmigii qorigii kusoo hagaagayey qofkii waalidka ahaa madaxyadiisii iyo markii laisu eego iyo sahmigii kusoo hagaagay jacab ayaa imaanaya haddaan u qaybino waaya marka wuxuu u baahnaanaya tasxiix waa kii aan idinsoo tilmaamayo haddii maalan saddex inan ay kusoo hagaagto maalan laba sahmi labadii sahmi ma u qaybsamayaan saddexdii inan laba saddex u qaybayso sabaa gelaya ogtaad sooma markaasoo kale ayaa waxaa la ihahdaa inkisaar waa kanuu mualif kuu sheegay fain inkasarat u ku leehay waaya cacabki waa kaas inqisaamkana inkisaarka mulid ku yaho waxa weya inay isu qaybsamaan bilaa cacab ru'uustana waa muhiim inaan fahanno ru'uusta waxa looga jeedo ru'uusta waxaa looga jeedaa waa dadka hal dhaxal uu ka dhaxeeyo madaxyadooda maalan inamadii oo kale ama ikhwadii oo kale ama akhawaadkii oo kale madaxyadooda kuwa uu ka jabay ayaa madaxyadooda ayaa waa la ru'uus waaya ariiqna waa la dhahaa juzu sahmina wuu jiraa asna inaan fahanno muhiim ah juzu sahmiga waxaa weeye waa cadadka mubatka ah ee ru'uusul mas'ala ka xasilay ru'uusul masalada wixii noga soo baxa ayaa waxaa la dhahdaa juzu sahmi markaan isku egno ru'uustii iyo sihaamtii labada nisbe ee muwaafaqiin mubaayano markaan isku egno waayahay haddaba marna inkisaarku wuxuu ku dhacaa hal sinfi marna laba sinfi marna saddex sinfi marna afar sinfi afartaana kama bad suu mualifka inoo sheegi doono intana mualifku noo tilmaami doonaa wuxuu ku bilaabay mualifka hadduu inkisaarkii hal sinfi uu ku dhaco hal sinfi haddii uu ku dhaco inkisaarkii waxaa weeye waxaan maraynaa tallaabooyinkan soo socda marka koobaad horta masaladii ayaan taqsiim ku samaynayna nuqasim اmasala asalkeedii taqsiimka waxaa wey inaan caddayno qof kasta wuxuu kusoo hagaagaya dabeetana asalkeedii ayaan dejinaynaa asl اmasala dabeetana hadday cawl u baahatana waan cawlaynaa intaa markaan samaynayno taqsiim iyo tasiilka ka dhammaanno ayaan waxaan isu eegaynaa sihaantii iyo ru'uustii qoryihii qof kasta qoryihii kusoo hagaagay iyo madaxyadiisii qofkii ay ka jabtay ayaa waxaan soo eegi doonaa sahmigiisii iyo sinfiga ay ka jabtay madaxyadooda ayaan isku eegeynaa laba nisbaan isku eegeynaa oo nisabtii afartaa ka mid ah waa maxay nisbat almubaayana wa nisbat e almuwaafaqa labadaa maan isku eegeynaa meeshan ma jiro waxa ydhaha tamaul iyo tadaakhul toona ma jirayo tan soo maha labadaa maan isku eegeynaa ila tamaul hadduu jiri lahaa jajab mayu jireenba soma tadaula saasoo kale marka labadana nisbe ee tabaayunkii iyo he tawaafuqii ayaan isku eegaynaa haddii uu tabaayun ka dhaxeeyo madaxyadii ayaan qaadanaynaa waxaan ku dhufanaynaa fii asli اmasala madaxyadoo dhan intaan qaadano ayaan asl اmas'ala ku dhufanaynaa hadday masaladu cawshayna cawlkeedaan ku dhufanaynaa wixii noo soo baxa ayaa wuxuu noqonayaa masax اmasأla maslada meesha ka asaxaysa masax اlmasأla maslada meesha he ka asaxaysa waa haddii uu tabaayun ka dhaxeeyo sahaamtiiyo ruusa insha allah tacala markaan ka shaqaynayno ayaa waxaanan sheegayno camaliyan u fahmi doonta hadda waxa laga yaba inan sarx aad u fahmin haddii uu tawaafuq ka dhaxeeyo sahmigii iyo sinfigii uu ka jabay tawaafuq baa ka dhaxeeya tawaafuqna xashale baan soo tilmaanay hadda ku laaban mayno tabaayun tawaafuq marka cadadkii sinfiga niskiisa ama iskulaabkiisa ayaa waxaa ku dhufan doonaa asl اlmas'ala masalada asalkeedii ama cawlkeedii hadday cawsha wixii noo soo baxaa ayay markaa ka asaxaysa waaya dabeetana markaan sidaas samayno horta waxaa noo soo baxaa ee inaga soo baxaa Eh, markii aan labadii nisba isku eegno tabaayun iyo tawaafuq ee xagga sare aan dhigan doono ayaa waxaa la juzu sahm juzu sahmigaas waxaan ku garaacaynaa asl maslada saan ugu garaacna o kale ayaan sihaamto idil ayaan ku garaaci doonaa si qof kasta nasiibkiisi uga soo baxo waaya kadibna qof kasta nasiibkiisii ayaan hor dhigi doonaa jadwalkii haddaba aan ka shaqayno insha allahu tacaala masaa-isha sharaxa inoogu qoran waxaan qoraynaa inkisaar calaa sinfin waaxid hal sinfi inuu ka jabay waaya markaana waa maxay waa tabaayun asagoo bilaa cawl ah ken zawja akhawaan waaya zawja iyo akhawaan dabcan akhan hayr um wayaan akh shaqiiqa soo maaha so intaa war maaha waayahay zawjadu maxay qaadanaysaa maadaama farac waalidka uusan jirin ruuc bay qaadanaysaa akhii labadii akh shaqiiq ahana waa hee casabo waaya mas'aladii maadaama hal farad uu ku jiro faradkaas makrajkiisa baan ku salaynaynaa makrajkana waa maxay sana hore usoo tilmaana waa maqaamka tirada hoose tirada hoose qaado afartaas waaya waa asl masala maxa u rubuca afartii hal halkii zawjada sii maxay noo soo haray saddex saddexdii dhex labadii akhaweyn labadii walalaha ee casabada ah waaya saddex labama u qaybsantaa oma qaybsanto jajab baa gelaya soo haddaba maxaa ka dhexeeya tabayun tabayun haddaba waxaan qaadanaynaa qaacidada maxay ahayd markaas ru'uusta ru'uustii waa kuwan ru'uustaasaan qaadan doonaa waa juzu sahmigii kan waxaa la yidhahdaa juزu aلsahm juزu sahmigaasaan qaadanaynaa waxaan ku garaacaynaa aslal mas'ala oo afartii ah laba afar ku dhufo waa sideed sideeddii halkaa dhigo waaya labadii waxaad ku dhufataa halkii eg markaa kana wuxuu noqon doonaa masax masax almas'ala masalada meesha ka asaxaysa waayahay haddaba jusu sahmigii labada ahaa maadaama asalkii aad ku garaacday sahmi kasta ku garaac halka ku garaac saddexda ku garaac si qof kasta nasiibkiisa u helo labadii hal ku garaac waa labo labadii saddex ku garaac waa lix haddaba labadii akh ee uu ka jabnaa markii hore hadda lix baad ku soo hagaagtay markaan u qayban maxay u kala qaadanayaan saddex iyo saddex saddex iyo saddex ta ku xigta shar waa maca cawn soo maa waa maca cawn u waayahay soo dahda zawj hamsa akhawaat um ukhta shaqiiqaan iska dheh waayahay zawjkii muxuu qaadanayaa nis buu qaadanaya maadaama farac waalidka Eh, akhawaadkiina waxay qaadanayaan uluayn soo maa uluayn bay qaadanayaan masalada cawl baa geli doona waaya uluayn iyo ulu maxaa ka dhaxeeya saddex iyo labo tabaayir isku dhufo lix taa waa asli masaladii waaya lixdaasa ka ansaxaysa zawjkii haddaba nis buu leeyahay saddex si akhawaadkiina uluayn bay leeyihiin uluaynka lix waa maxay waa afar sooma ah waaya afar iyo saddex isku dar waa toddoba haddaba waxay u cawshay toddobo waaya toddoba markay u cawshay haddana waxaan eegaynaa akhawaadkii shanta ahaa iyo sahmigoodii ah afar sahmigoodu waa afar ayaguna ruustoodu waa maxay waa haddaba afartii shan uma qaybsamaysa jajad baa gelaya sooma maxaa ka dhaxeeya afar iyo shan qabaayil madaxyadoo dhan qaado shantii madax qaado halkaa dhigo waa juzu sahmi haadaa juzu sahm haadaa juzu sahm shantii ku dhufa toddobadii shan iyo soddon shan iyo soddon bay haddaba ka asaxi doontaa waa masax ilmas'ala shan ku garaac saddex han iyo toban baan zawjkiiba kuso hagaagaya shan ku garaac afar labaatan labaatan baa haddaba akhawaad kuso hagaagaya labaatan markaan u qaybino han maxaa kuso hagaagaya afar baa kuso hagaagaya haddaba jajabki waa ka baxay taasi waa maxay waa tabayunkii waa tabaayunkii waxaan u soo gudbaynaa tawaafuqi waaya asagoo bilaa cawla soo daa bilaa cawl waaya um um arbacata acmaam waaya hooyadii maxay qaadanaysaa maadaama farac waarid ah iyo walaala tacabdi aysan jirin turis camkiina muxuu noqonayaa casabo waaya dee uludka hooyada ku sare oo talaatadaas qaado oo asl masle ka dhig hooyadii maxaa kusoo hagaagaya saddexda kaga soo hagaagaya tulud soo hal ma aha maxaa soo hadhay labo labadii afartii adeerada ahaa dhex dhig haddaba way ka jabaysaa soomaa laba ugu qaybsami karto afar maxaa ka dhexeeya afartii labadii tawaafuq afartii isku laab ama afartii laba u qaybi waa laba soo maaha labadaas ayaa jusu sahmi noqonaysa labadaa ku garaac saddexdii waa lix labadaa hal ku garaac waa labo labada laba ku garac waa afar haddaba adeeradii afar baa ku sahaya mid kasta wuxuu qaadanaya hal sahmi waaya isagoo macawl ah zawj ab um sita banaad waaya zawjku wuxuu leeyahay markan oo kale maadaama farc waarfu jiro wuxuu qaadanayaa rubuc waaya aabbihi muxuu qaadanayaa sudus hooyadii maxay qaadanaysaa sudus banaadkii maxay qaadanayaan uluain waaya masaladan maxaan ku dhisi karaa lix waaya zawjka rubciisu muxuu noqonayaa saddex aabbihii suduskiisu labo hooyadiina labo banaadkii tuluteynka muxuu noqonayaa siddeed isku dar siddeed iyo laba toban soo laba ku dar labiyo toban saddex ku dar shaniyo toban shaniyo toban ba waa cawsha hamsata cashar caalat ilaa hamsata intaa markaan haysano waxaan eegaynaa qoladu ka jabay waa banaadkii waa lix sahmigooduna waa maxay sideed madaxyaduna waa lix haddaba sideed lix uma qaybsanto maxaa ka dhexeeya tawaafo maxay iska waafaqayaan cadadkooda qaybiya waa maxay labadooda waa labo lix labo qayb qaacidada tawaafuqa waxay ahayd madaxyada ayun isku laabaynaa niskeeda ayaan ku dhufanaynaa maxay ah, niska lixdana waa maxay waa saddex waa jusahmiga saddex ku dhufo markaa han iyo toban cawlka ku dhufo kanaa ku dhufanina cawl ku dhufo saddex ku dhufo shan iyo toban waa shan iyo afartan saddex ku dhufo saddex waa sagaal saddex ku dhufo lix saddex ku dhufo labo lix saddex ku sideed waa afar iyo labaatan hablihii haddaba afar labaatan markaan u qaybina lix maxaa ku soo hagaagaya inag kasta waa kusahaagaysa aar waa kusahaagaysa maxay arbaca intaasay laga leeyihiin waa inkisaar calaa sinfin waaxid wuxuu idhi wain inkasarat haddii ay ka jabto sihaamtii tilka sihaamtii hadday ka jabto calaa sinfin hal sinfin hadday ka jabto oo ka mid a dhaxlayaashii quubilad waxaa la qaabilinayaa sihaamtaas bicadadihi yani cadadi asinfi sinfigaas tiradiisa la qaabilinaya macnaha waxaa laga wadaa waa laisu eegayaa ayagii iyo cadadkii ee ka jabtay madaxyadii baa laisu eegayaa sahaamtii iyo madaxyadii baa laisu eegayaa fain tabaayanaa labadaas nis baa laisku eegaya tabaayun iyo tawaafuq labada ma laisku eegayaa fain tabaayanaa haddaba haddii ay tabaayunaan sahaamtii ru'uustii ou tabaayun ka dhaxeeyo duriba waxaa lagu garaaci doonaa cadaduhu cadadkii sinfiga في اmaslai maslada lagu garaaci doonaa bcawliha maa cawliha cawlkeeda maceeda lagu garaaci doonaa in caalad hadday cawsho haddayna cawlina asalka ma lagu garaacaya wain tawaafaqaa sihaamtii sinfiga iyo madaxyadii cadadkooda hadday iswaafaqaanna duriba waa lagu garaacayaa wafqu cadadihi sinfiga cadadkiisa waafaqiisa ama iskulaabkiisa waa lagu garaaci doonaa iiha fi maslai maslada asalkeeda lagu garaacaya maca cawlkeeda dabcan famaa balqa wixii uu gaadho isku garaacaas natiijada ka soo baxda ayaa saxad inuu ka asixi doontaa masaladu waayahay wayninkasarad hadday ka jabto sihaamtii calaa sinfayni laba sinfi qubilad waa la qaabilin doonaa sihaamu kulli sinfin ee nooc kasta qoryihiisa waa la qaabilin doonaa bicadadihi cadadka tirada sinfigaas ayaa la qaabilin doonaa fain tawaafaqaa hadday iswaafaqaan sihaamtii iyo cadadkii ee isku waafaqaan hadday tawaafuq ka dhexeeyo rudda sinfu sinfigii ama noocii uu ka jabay ayaa waxaa loo celin doonaa ilaa wafqii isku laabkiisa wa ilaa haddii kale oo tabaayin uu ka dhaxeeyo turika waa laga tegi doonaa wa ilaa haddii kale uusan tawaafuq ka dhexayna tabaayin uu ka dhexeeyo turika waa laska dayn doonaa sinfigaas sidiisaa lagu dayn doonaa uma dabeetana intaa kadib in tamaala hadday isku mid ay noqdaan cadad ru'uusi madaxyada tiradooda haday isku mid noqdaan duriba waa lagu garaacayaa axaduhumaa labada cadad ee mutamaailayka isku midka ah midkood ayaa waxaa lagu garaaci doonaa fii asli اlmas'alati masalada asalkeeda bicawlihaa maca cawlihaa cawlkeeda maciisa ayaa lagu garaaci doonaa in caalat waa haddii ay cawsho wain tadaakhalaa hadday isguda galaan isdhex galaan labadii cadad duriba waa lagu garaaci doonaa agaruhumaa kolba koodii badan ayaa lagu garaaci doonaa masalada asalkeeda wain tawaafaqaa hadday iswaafaqaanna duriba waa lagu garaaci doonaa wafqu axadihimaa midkood waafaqiisa filaakhari kii kale ayaa lagu garaaci doonaa uma dabeetana alxaasil wixii soo baxa ayaa waxaa lagu garaacayaa fi lmasalai masaladii uma alxaasil wixii soo baxa ayaa yudrabu halka waxad usoo qadartaa uma alxaasil wixii soo baxa ayaa yudrabu lagu garaacayaa fi maslai masladii wain tabaayanaa labadii cadad haddii ay tabaayunaan waayahay waa cadad ru'uuskii haddii uu tabaayun ka dhaxeeyo duriba waa lagu garaaci doonaa axaduhumaa midkood fi laakhari kii kale uma dabeetana alxaasil wixii ka soo baxa isku garaacaas ayaa yudrabu lagu garaaci doonaa fii almaslatu masalada asalkeeda ayaa lagu garaaci doonaa hadday cawshana cawlkeeda famaa balaga wixii garaacaasi uu gaadho isku dhafashadaas waxay gaadho ayay saxat minhu masala masaladii markaa ka asaxaysaa saxat minhu masaladii ka asaxay doontaa waayahay mualif halkan wuxuu noogu tilmaamayaa inkisaarkii haddii uu ku dhaco laba sinfi laba sinfi haddii uu ku dhaco ayuu halkan hee inoogu tilmaamayaa haddii uu laba sinfi haddaba inkisaarkii uu ku dhaco maxaan samaynaynaa marka koobaad sidaan tii horeba aan masalada horta waan taqsiiminaynaa waan qaybinaynaa waan ta'siilinaynaa asalkii baan dejinaynaa hadday cawl u baahato waan cawlaynaa waayah intaa kadib waxaanu soo eegi doonnaa laba marxalaan mari doonaa laba marxalo ayaan maraynaa marxalada koowaad waxaan soo egaynaa sihaamta iyo ru'uusta sahmigii ay ka jabtay iyo ra'sigii ay ka jabtay ayaan mid kasta gooni labadii sinfi mid walba gooni waa isku eegi doonaa waayahay waxaan isku eegi doonaa labadii nisbay ahayd mubaayaniyahe muwaafaqo waayahay sidii fariiqi koowaad hal siif hadday ka jabto ayuun baan yeeli doonaa oo haddii uu tabaayun ka dhaxeeyana he waxa weeyaan waxaan qaadan doonnaa madaxii oo halkaasaan dhiganaynaa madaxii ayaan halkaa dhiganaynaa haddii uu waxa weeye tawaafuq ka dhaxeeyana sinfigaa haddaba u fiirso sinfigaa madaxyadiisa isku laabkooda ayaan halkaa dhigan doonnaa intaa markaan samayno waa xaaladdii koobaad marka wixii noo soo baxay ayaan isu eegaynaa muhbataadkii natiijadii nooga soo baxday isu egitaanka aan isu egnay sihaamtii iyo madaxyadii wixii nooga soo baxay baxayn halkaa dhigana muhbataadkii ayaan isu eegi doonaa afar nis baan isku eegaynaa marka oo aha mumaalo mudaakhalo mubaayano iyo muwaafaqo haddii uu tamaul ka dhaxeeyo muhbataadka ay noo soo baxay waxa weeye mid ka mid ayaan qaadanaynaa oo maalan waa saddex iyo saddex mid baan qaadanaynaa waxaan ku garaacaynaa aslalmasala wixii markaa asla masala ka soo baxaa isku garaacitaanka ayaa noqon doona masaxii meeshii masalado ka asaxaysa haddii uu ka dhexeeya tadaakhulna midka weyn ayaan qaadanaynaa maalan waa saddex iyo lix lixdii baan qaadanaynaa waxaan ku dhufanaynaa aslalmasala hadday cawshana cawlkeedaan ku dhufanaynaa haddii uu ka dhaxeeyo tabaayunna muhbataadki waa maalan waa saddex iyo labo intaa isku garaacan labadooda wixii noga soo baxay lixdiiya maalan ayaa waxaan ku dhufanaynaa maxay asl اlmasala taasi ka asixi doonta haddii uu ka dhaxeeyo tawaafuqna waxa weeye midkood niskiisa ama iskulaadkiisa ayaan kii kale intaan ku dhufanno ayaa wixii nooga soo baxa ayaa mar labaad waxaan ku dhufanaynaa asl اlmasala wixii nooga soo baxa markaa ay ka asixi doontaa labada marxalad markaan ka dhammaanno ayaa jusahmigii aan ku garaacnay asl اmasأala ayaan ku garaaci doonaa waarif kasta kasta sahmigiisi wuxuu ka helay asl اmasأala darbiga wixii ka soo baxa ayaa nasiibkiisa noqon doona oo ka helaya masaladii haddaba haddaan u fiirsanno labada marxalad een maray marxalad aan eegayno sihaamtii iyo ru'uustii iyo marxalad isku eegayno muhbataadkii marka marxalada horena waxaan isku eegnay tabaayun yahee iyo tawaafuq waaya sihaamtii iyo cadadkooda waxaa ka dhexan kara saddex baa ka dhexan karta tabaayun labada eh, sinfiba in ay la tabaayunaan ru'uusti iyo inay labadaba la tawaafuqaan iyo inuu midna tawaafuq ka dhexeeya midna hee tabaayun ka dhexeeya waa saddex xaaladood saddexdaa xaaladood mid walba afar baa ka soo baxaysa oo waa maxay markii aan isku egno muhbataadkii ka soo baxaya mid kasta wuxuu noqon karaa mumaalo wuxuu noqon karaa muwaafaqo wuxuu noqon karaa mudaakhalo wuxuu noqon karaa mubaayano tamaul iyo tadaakhul iyo tabaayun iyo tawaafuq afartaasa ka dhexan kara saddexdii haddaba hore afartan ku dhuf saddex afar ku dhuf waa labiyo toban labiyo tobankaasa ka soo baxaya labiyo tobankaas lix ka mid a ah ama toddoba ka mid ah halkaasaan kaga shaqayn doonaa insha allahu tacaala inta kalena idinka idin dayn doonaa ka soo shaqayn doona haduu alla lixda ka shaqaynayna sharax ayaan ka qaadan doonaa waxa weeye horta alinkisaar calaa sinfayn ta u horraysa waa maxay tawaafuq tawaafuqa waxaa ka bixi doona tamaul oo soo hosgeli doona tadaakhul iyo iyo waxaa weeye tabaayun waay soo daa haddaa um sita akhawaat lium inta cashara ukht liab waaya so intaa maa sheekay waaya hooyadii maxay qaadanaysaa sudus ukhtadii euh, ukht lumya tiri ukht lum oo lix ah soo ma maxay qaadan iyaguna ulu akhawaadkii liabka ahaana uluayn waay masaladan waxaan ku dhisaynaa lix hooyadii ha qaadato hal akhawaad liumkiina uludkoodoo ah labo akhawaad liabkii uluaynkoodoo ah afar masaladan cawl baa kale soo ma sabci cawsh waay haddaba waxaan eegaynaa labadan lixdii mau qaybsamaya oma qaybsamaya waxaa ka dhexeeya tawaafuq soomaa isku laab lixdaas ama lixdaa labao qaybi waa maxay waa saddex saddexda halkaa inoo dhig waaya labiyo toban afar horta labiyo toban mau qaybsamaysaa oma qaybsamaysa waxaa ka dhexeeya tawaafuq birubuc oo afar baa wada labiyo toban afar u qayb waa saddex halkaa inoo dhig waaya saddex iyo saddex haddana soo eg xaaladdii kolad waxaan soo egnay sihaantiihe iyo ru'uustii wixii laga soo baxayn halkaasaa dhiganay tabaayir iyo tawaafuq waa soo egnay haddana waxaan soo eegaynaa muhbataadkii waa kuwa saddex iyo saddex maxaa ka dhexeeya tamaatun baa ka dhexeeya soo qaacidadu maxay ahayd markaas inaan saddexda mid inaan qaadano ku dhufanno masalada saddexdii qaado ku dhufo toddobadii maxay noqonaysaa koob iyo labaatan waata saddexda halkaas waa jusu sahlo kana saddexda haddana ku halkii waa saddex saddex ku garaac labadii waa lix saddex ku garaac afar waa labiyo toban labadii qole ka jirayso labada ma ahayn lixdii way u qaybsamaysaa dee lixdan akhawaadka liunka ah mid kasta soo hegay labiyo tobanna labiyo toban way uqaybsanaysaa ta halkaas kaa gudbaynaanta ku xigtasha akhawaat lium oo sideeda waaya ikhwa liab oo sideed ayaguna ah allahuma salli wasalam calaa maxamed waxaa tiri un iga eeg iga hubi ukhtani un oo sideed ah akhli ab oo sideed ah akhawaat soo maa ah, halkaasaas ka ogi ukhtali ab oo sideed ah waayahay waa sida tii haddaan soo sheegin oo kale eg waa kuwii haddaan sheegayno hooyada waa sudus akhawaat laumkiina waa ulud akhawaad liabkiina waa uluayn masaladii waxaa lagu salinaya lix hooyadii waxaa ku saagaya hal akhawaad liumkii labo waayahay akhawaad liabkiina afar waxay u calooshay toddobo sooma intaa tii hore kala midta cadintirada isbadasha waayahay haddaba labo iyo sideed maisu qaybsamaya laba sideed ugu qaybsamaya sooma akhawaadka waa ka dhexeeya ee ka jabtay waftigiisa u celi isku laabkiisa sideed laba qiil waa afar halkaa ku qoro afar waaya sideed iyo afar iyadoo afar sideed uma qiibsato waxaa ka dhexeeya tobanka soo maa sideed iyo afar maxaa wada qayliya afar baa wada qayli soo maa sideed afar u qayli waa labo laba iyo afar maxaa ka dhexeeya tadaakhulka afartaa wey soo maa afartii qaado halkaa ku qoro waaya ku dhufo afar toddobo waa siddeed labaatan afar hal ku dhufo waa afar afar laba ku dhufo siddeed afar afar ku dhufo lix iyo toban haddaba akhawaadna onkii sideedda ahaa hadda waxaa kusoo hagaagay sidee mid kasta hal bay qaadaan akhawaadna abkii sideedda ahaana waxaa kusoo hagaagay lix iyo toban mid kasta labay qaadaan ta ku xigta sheekh um, um ikhwa li um waaya haye إخوة الشقاء واللحية طبعا فصصبة وإخوة أخوات ما Ah, mabkas halkaa inaga hubi waaya ila iskhilaafi waaya waaya hooyadii maxay leedahay marka sudus akhli unkiina waa kooxee ulu akhawaadkiina ulutayn inta waa intii halka horan soo sheegay wax waaya haddaba masala waxaan ku salaynaa lix hooyadii hal bay qaadanaysaa ikhwadii lcumkiina waxay qaadanayaan labo akhawaadkii shaqiiqaadka ahaana afar masalada waxay u cawashay toddobo waaya allahuma salli wasalim calaa nabiyina moxamed haddaba labadan ay ka jabtay labo haddii labiyo toban qaybiyo ma kaysanayso maxaa ka dhexeeya labiyo iyo labo tawaafuq maxaa u wada qaybsama laba soo maa labiyo toban laba u qayb waa lix halkaa inoogu qor lix waaya lix iyo toban iyo afar afar lix iyo toban u qaybsato lix iyo toban iyo afar maxaa wada qaybiya afar baa wada qaybi soo maa lix iyo toban afar loo qaybiyo waa afar soo maa kuwan waa muqbataadka haddaan isu eegaynaa marka lixdan iyo afartan maxaa ka dhexeeya tawaafuq midkood niskiisa kii kale ku dhufay afarta niskeeda lix ku dhuf waa labiyo toban ama lixda niskeeda saddexa afar ku dhuf waa labiyo toban laba jeera waa labiyo toban waayahay labiyo toban labiyo toban waxaad ku garaacdaa toddobo labiyo toban toddoba lagu dhufto waa imase afar iyo sideetan sax afar iyo toban hal ku dhuf waa labiyo toban labiyo toban laba ku dhufo labiyo toban afar ku dhufo sideed iyo afartan waayo haddaba ikhwadii la-umka ahaa ee labiyo tobanka hadda waxaa kusoo hagaagay afaraad afaraatan uga qaybsamaysaa min laba qaadanaya akhawaadka shaqiiqaadka lixii tobanka ahaa hadda waxay haysaa sideed iyo afartan sideed iyo afartanna lixii toban uga qaybsanaysaa oo sideed iyo afartan lixii toban qaybsanaysa saddex ayaa kusoo hagaagaysaa xaaladda labada soo gudub xaalada labaad waa maxay maxaa ku qoran ciwaankeeda tabaayun sahaamtii iyo ru'uustii sahaamtii iyo ru'uustii waxaa ka dhexaya tabaayun waaya taana inaga soo qabo laba tusaale haye alaaa banaat waaya akhawaat mise ikhwa akh liab oo ah saddex waa intaa soo ma ah waaya banaadkan maxay qaadanayaan maadaamay tacadudeen uluayn ikhwadana waa casabo soo ma masaladan maxay ka dhismaysaa saddexdaasay ka dhismaysaa saddex baan ku salaynaynaa waaya banaadkii uluaynkeedu muxuu noqonayaa saddexda uluaynkeedu waa labo maxaa soo hadhay hal halkii dhex dhig saddexdii waa hal maxaa ka dhexeeya saddexda iyo halka tabaayun haddaba halkan ku qoro horta intaynan taa eegin waxaa ka horaysa banaadkii laftirkooda uu ka jabay soomaa oo labadii iyo saddex isuma qaybsamayaan haddaba markii uu ka dhexeeya tabaayun qaacidada muxuu ahaa cadadru-uus baan qaadanayna cadadru-uuska habluhuna waa imisa waa saddex saddex halka inoogu qoro akhli abkii oo saddexa iyo sahmigiisii maxaa ka dhexeeya oo hal ah tabaayun soo ma ikhwaduna waa saddex sihaamtooduna waa hal tabayun baa ka dhexeeya madaxyadooda dhammaystiranoo saddexa qaado halkaa ku qoro waaya intaa markaad dhambaysa waxaa isku egtaa musbataadka meesha kugu yaala saddex iyo saddexda maxaa ka dhexeeya matamaul tadaakhul tawaafuq tabayun tamaul soo ma midkood soo qaado halkaa dhigo ku garaaca asl masala saddex saddex lagu dhuftay waa sagaal sagaalkaasaa dabaka asaxaysaa saddex laba ku dhufo waa lix saddex hal ku dhufo waa saddex banaadkii saddex bay ahaayeen waxaa ku sahaya hadda lix lix hadda u qaybay bint min laba u qaadanaya ikhwadii liabka ahaana saddex bay ahaayeen haddana sahmiyadu waa waa maxay waa saddex min hal bay u qaadanaya ta ku xigta sheekh ثلاثة بنات إخوة الأم أو لحة واية لغير الأم ها مركز لغير الأم كتاب ليه أما شقيقها النقطة الشقيقها النقضان أما لأبها النقضان واية واللح سمع هي محاكرة أوكا واية banaadkii maxay qaadanayaan uluayn ikhwadanna casaba soo maa masalada maxaan ku salaynaa saddex banaadkii maxay qaadanayaa ulutaynkoodu waa maxay saddex uluaynkeed waa labo maxaa soo hadhay hal labada way ka jabeen labadii saddex uma qaybsanto saddexdii binti laba sahmi uma qaybsanayaan lixdii walaalaha ahaana hal sahmi u qaybsan maayo haddaba maxaan samaynaynaa saddexdii labadii maxaa ka dhexeeya tabaayin madaxyadoo dhan qaado saddexda madax qaado halkaa ku qoro waay lixdii iyo halkii maxaa ka dhexeeya tabaayin lixdoo dhan qaado halkaa ku qoro haddana isku eg lixdii iyo saddexdii maxaa ka dhexeeya tadaakhul midkooda weyn lixdaa weyn lixdii halkaa ku qoro lixdii ku dhufo waa jusahmigii saddex ku dhufo siddeed iyo toban siddeed iyo toban waay lix laba lagu dhuftay waa labiyo toban lix hal ku dhufo waa lix labiyo toban ayaa ku saahay haddii saddexda ahaa min afar ayay u qaadan doonaa lix sahmi baa ku soo hagaagtay walanadii lixda ahaa min hal sahmi ayay u qaadan doonaa xaalad saddexaad u kodsha hal tusaale ma la soo qabo xaalad saddexaad maxay ahayd tabaayun tabaayun iyo tawaafaq wada socda tabaayun zaa'id tawaafaq waa laba wada socda hadda yani dhinacna tabaayun bay ka tahay dhinacna tawaafaq waayo soo dahada sita banaat ثلاثة إخوة أخ شقيق أو ثلاثة وايد ما ينطع معها وايد banaadkii maxay qaadanayaa uluayn ikhwaduna waa casabo masalada maxay ku salaysmaysaa saddex uluaynkeeda muxuu noqonayaa laba banaadkii c maxaa soo hadhay hal ikhwadii ashiqadaa saddexdaa dhexdhig waayahay hablihiina wuu ka jabay oo sihantoodu waa labo madaxyadooduna waa lix waayahay maxaa ka dhexeeya lixdii iyo labadii tawaafaq baa ka dhexeeya soo maa lixda iyo labadaa waxaa wada qaybiyeen laba waayahay lix u qaybi laba saddex saddexda halkaa dhigo waayahay saddex iyo halla maxaa ka dhexeeya tabaayin saddexdoo dhan soo qaado halkaa dhigo saddex iyo saddex maxaa ka dhexeeya tamaatub mid soo qaado jusahmi ka dhe saddex ku dhufa saddex sagaal sagaalkaas haddaba ka ansaxaysaa saddex ku dhufa waa lix saddex ku hal waa saddex hablihii lixda ahaa maanta waxay heleen lix sahmi min hal usi ikhwadii ashiqada ahaa saddexda ahaayeen maantana waxaa ku soo hegay min hal usi waaya wuxuu uhi mualifku raximah اllahu wain inkasarat haddii ay sihaantii ka jabto calaa sinfayni laba sinfi laba nooc hadday ka jabto quubilad waa la qaabilin doonaa sihaamu kulli sinfin sinfi walba sihaantiisa bicadadii tiradiisa la qaabilin doonaa fain tawaafaqaa hadday iswaafaqaan sihaantii iyo iyo cadadkii eh, ru'uusta sinfi walba ruddan sinfu sinfigii markaa waxaa loo celin doonaa ilaa wafqihi wafqigiisa ama iskulaabkiisa loo celin doonaa wailaa haddii kale oo tawaafuq ka dhexayna oo tabaayun u ka dhexeeyo sihaamtii iyo cadadkii labadii sinfi ama midkood turika waa laga tegi doonaa sinfigii sidiisaa lagu deginayaa oo madaxyadiisoo dhan ayaa lasoo qaadan doonaa uma dabeetana intaa markii aad samayso in tamaala madaxyadii cadadkooda hadduu isku mid noqdo tamaal ka dhexeeyo duriba waa lagu garaaci doonaa axaduhumaa labadii cadad ee mutamaaileenka ahaa ayaa lagu garaaci doonaa fii asli maslati maslada asalkeeda bicawliha maca cawliha cawlkeeda maciise in caalad haddii cawsho wain tadaakhalaa labadii cadad haddii ay isdhex galaan oo tadaakhul uu ka dhexeeyo duriba waa lagu garaaci doonaa agaruhumaa kolba koodii badan ayaa aslu masle lagu garaaci doonaa wain tawaafaqaa hadday iswaafaqaan oo tawaafuqu ka dhexeeyana duriba waa lagu garaaci doonaa wafqu axadihima midkood waafaqiisa ama iskulaabkiisa filaakhari kii kale ayaa lagu garaaci doonaa uma dabeetana alxaasil wixii soo baxay ayaa yudrabu lagu garaacaya filmaslati masaladii ayaa lagu garaaci doonaa wain tabaayanaa haddii uu tabaayun ka dhaxeeyo waxaa weeye muhbataadkii duriba waa lagu garaaci doonaa axaduhumaa yani labadii muhbat haddii uu tabaayun ka dhaxeeyo midkood ayaa lagu garaaci doonaa filaakhari kii kale uma dabeetana alxaasil wixii ka soo baxay isku dhufashadaas ayaa yudrabu lagu garaaci doonaa mar labaad fi masli fi asli maslati maslada asalkeeda famaa balaga wixii uu gaadho isku dhufashadaas ayay saxat minhu masladii ka ansaxaysaa wayuqaasu waa laga qiyaas qaadan doonaa calaa haada alinkisaar jabitaanka ay ka jabtay waxa weeye laba sinfi ayaa waxaa looga qiyaas qaadan doonaa alinkisaaru jabitaan ay ka jabto masaladii calaa alaaati asnaafin saddex sinfi wa arbacati afar walaa yaziidu اlinkisaaru jabniinkiina kama ziyaado calaa daalika intaas waayo intaa kama bato faidaa aradta haddaba haddii aad doonto markaad masaladii tasxiixiso macrifata nasiiba kulli sinfin sinfi walba wixii ku soo hagaagayey inaad aqoonsatood garato min mablaqi اlmasalati masaladu halka ay gaadhay ay ka asaxaysay fadrib waxaad ku dhufataa nasiibahu waaridkaa nasiibkiisii wixii ku soo hagaagayay waxaad ku dhufataa oo min asli masalati masalada asalkeeda wa nasiib ah fii maa shay ku dhufo darabtahu aad ku dhufatay fiihaa masaladii oo jususahmigii ah famaa balaga wixii markaa uu gaadho isku dhufashada wixii ka soo baxa fa huwa kaas ayaa nasiibuhu nasiibkiisii ah uma dabeetana taqsimuhu waad u qaybin doontaa wixii isku dhufashada ka soo baxay calaa cadadi sinfi sinfiga tiradiisa ayaad u qaybin doontaa halkan mualifku wuxuu ku tilmaamayaa inkisaarkii haddii uu ku dhaco saddex sinfi ama afar sinfi afarna kama bato ayuu ku tilmaamayaa waayahay marka wuxuu ku leeyahy oga qiyaas qaado wixii nagu soo dhaafay maxay inkisaarka hadduu ku dhaco laba sinfi tii un bay la mid tahay jidkii aad u maraysay ayuunbaa tana u mari doontaa waaya iyo tafaasiishiina soo dhaaftay waana tusaalayn doonaa insha allahu tacaala haddaba haddii aad doontuu yidhi sinfi walba markii aad masaladii tasxiixiso sinfi walba wixii kaga soo hagaagaya masaladii nasaxeeda ama halkii ay gaadhay waxaad ku dhufataa buu idhi dhaxlo kasta nasiibkiisa ama sadkiisii ama sahmigiisii ku soo hagaagay wixii masalada ku dhufatay ku dhufo oo jusu sahmigii ah aad masalada ku garaacday asla masala isna ku garaac dabeetana wixii isku dhufushada kaaga soo baxa ayaa nasiibkiisii noqon doona masaladan dambe dabeetana wixii kuu soo baxay ee isku dhufashada ka soo baxay sinfi walba ilan catir u ahaa sooma cadad buu ahaa cadadkii maad u qaybinaysaa haddaba aan tusaalayno markii inkisaarku ku dhaco saddex sinfi ama afar sinfi calaa alaa waaya waa waa lama jado waaya ikhwo la-ow oo saddex ah iyo cam laba ah waaya waa intaa soo maa waaya jaddadii maxaa ku soo hagaagaya mar kasta jaddadu suduska kama badsato waaya haddii xataa ay laba yihiin saddex afar wax yihiin akhli umkiina maadaama ay saddex yihiin laba iyo wax ka badan ulu ayay qaadanayaan cankuna waa casabo waayo masalada intay ka asaxaysaa lix waayo jaddadii waxaad siisaa suduskeedu waa maxay waa hal labadii jaddo ikhwadii la-umka ahaana waa labo ulukoodu waa labo camkii maxaa kusoo hagaagaya markii saddex iyo laba isku dar laba hal iyo laba isku darto waa saddex saddex lix ka jar saddex waa soo hadhay sooma saddexdaasaa usoo hadhay waayahay haddaba intabau ka jaray jaddadii labay ahaayeen laba abiyey waxaa ku suaagay hal saan hal saan uma qaybsamo ikhwadii launkaa saddex bay ahaayeen laba saan ku suaga laba saan uma qaybsamo acmaamtii waa labo sahmiyaduna waa saddex uma qaybsanto mid mid baan u eegaynaa marka jaddadaan ku bilowna jaddada waa labo sahmigooduna waa hal soo maa hal iyo labo maxaa ka dhexeeya tabaayun tabaayunka qaacidisana waxay ahayd inaan madaxyadoo idin qaadan waayahay halkaa inoo dhig ikhwadal ownka ah waa saddex madaxyadoo sahmigooduna waa labo maxaa ka dhexeeya saddex iyo labo tabaayin haddaba madaxyadoo soo qaado halkaa inoo dhig canku waa labo sihaamtiisuna waa saddex maxaa ka dhexeeya laba iyo saddex tabaayin madaxyadoo soo qaado labo labo iyo laba isu eg waa tamaatil soo mid midna soo qaado mid kale laga daa ee laba iyo saddexna maxaa ka dhexeeya tabaayin laba saddex ku dhuf waa lix lixdaas ayaa waxay noqonaysaa juzu sahl lixdii haddana ku dhufo asla masala lix lix lagu dhufto waa lix iyo soddon ku garaac juzu sahmigii sihaamtooyda lix hal ku dhufo waa lix lix laba ku dhufo waa labiiyo toban lix saddex ku dhufo waa siddeed iyo toban waad arkaysaa lixdaas inay qaybsamayso labadii jado labiiyo tobanka inay uqiisamayaan saddexdii ikhwo siddeed iyo tobanka inay uqiisamayaan labadii caam alinkisaaru calىa arbac soo daa zawjo laba ah waaya jadaad afar ah. iyo ikhwali on oo saddex ah iyo cam oo laba ah waayahay zawjaadku waxay qaadanayaan maxay rubuc maadaama farac waalid uusan jirin jadaadkuna sudus ikhwada li'uunkaahana ulu acnoomtuna waa casabo masaladan maxay ku dhismaysaa afar iyo waxaa ku jira lix itnaa cashar waaya rubca itnaa cashar waa maxay waa saddex waxaad siisaa zawjaadkii jaddaadkiina waa sudus ee waxa weeye labo ikhwada li'uunkana waa ulu ee waxa weeye waa afar acmaamtiina waxaa u soo hadhay waxa usoo haray baan eegaynaa saddex iyo labo iyo afar shan iyo afar isku dar waa sagaal sagaal labiyo toban ka jar saddex saddex waa usoo hadhay inta way ka jabantahay sad aragto mid mid baan iskugu eegaynaa saddexdii zawjada zawjaadka labada aas sihaantoodii saddexdaa maxaa ka dhexeeya laba iyo saddex maxaa ka dhexeeya tabaayun noogu inoogu dhiga haddaba madaxyadoo idil oo laba ah jadaadkii afarta ahaa iyo sihaantoodii oo labaa ah, maxaa ka dhexeeya tawaafuq u hadaba haddaba labadii isku lab afartii waxay noqonaysaa laba soo maa halkaa inoo dhig ikhwadii lu'umka ahaa waa saddex sihaantoodina waa afar maxaa ka dhexeeya tabaayin madaxyadoodi noo qaad halkaa inoo dhig acmaamtii waa labo eh, sihaantoodina waa saddex maxaa ka dhexeeya tabaayun madaxyadooda idin noo qaad halkaa inoo dhig maxaa ka dhexeeya labo iyo labo iyo labo tamaadul saddexdaas saddexdaa laba labo waxaa ka dhexeeya soo ma aha tamatul mid un soo qaado labada kale iska dhig labadii iyo saddex haddana isku eg middii aad labadii aad soo qaadatay saddexdii isu eg maxaa ka dhexeeya tabaayun laba saddex ku garaac waa lix lixdii halkaa dhigo lixdaas haddaba jisu sahmiga lix labiiyo toban ku dhufo waa labiiyo toddobaatan lix saddex ku dhufo waa sideed iyo toban lix laba ku dhufo waa labiiyo toban lix afar ku dhufo waa afar iyo labaatan lix saddex ku dhufo waa sideed iyo toban sideed toban nooga qaybsanaysaa labadii zawjo labiyo toban nooga qaybsanaysaa afartii jaddo afar labaatan nooga qaybsanaysa saddexdii akh sideed iyo toban nooga labadii caam wabiاllaahi towfiiq wayuqaasu waa looga qiyaasanayaa calaa haada kanaan soo sheegnay ee inkisaar الsihaami calى sinfayn sihaamtii inay ka jabto laba sinfi aan ku soo sheegnay waxaa loo qiyaas qaadan doonaa alinkisaaru jabitaan calaa alaaثatin saddex sinfi inay sihaamtii ka jabto wa arbacatin afar inay ka jabto walaa yaziidu linkisaaru jabitaankii kama bato calaa dalik yani bilistiqraac culammadii dhaxalku markay tatabuc ku sameeyeen culamaa ulfaraa'id mayna arag inkisaar ku dhaca afar wax ka badan waaya faidaa aradta haddaba haddaad doonto markaad maslada taصiixiso kadib macrifata nasiibi kuli sinfin sinfi wixii kaga soo hagaagaya min mablaqi maslati masladii halka ay gaadhay markii la taصxiixiyo kadib fadrib ku dhufo nasiibahu sinfigaas nasiibkiisoo dhan min asli maslati maslada asalkeeda uga nasiib ahaa fii ma darabta wixii ku dhufatay fiihaa masaladii fii ma darabta wixii aad ku dhufatay ugu dhufo famaa balaqa haddaba wixii uu gaadho ee kuu soo baxa fa huwa kaas ayaa nasiibuhu nasiibkii waxaa weeye sinfigaas ah uma dabeetana taqsimuhu wixii soo baxay ayaad u qaybin doontaa calaa cadadi sinfi sinfigaa tiriis kolba intay tahay ayaa dib ugu qaybinaysaa wallaahu aclam wsal allah wslm ala